بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بفعللا الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي وما كسور عين أو على فعلا بفعللا الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي وما كسور عين أو على فعلا وضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا wajhaani fiihi min ixsima wakiirta waxiirtan cinda istaya istowlaaya biswayla wafridi lkasra fima min wariiث wwali warim wariicta wamiqta mac wafiqta xula مع وفيق تحلا وفغت مع وري المخحوها وأديم كسرا لعين مضارع يلي فعلا بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى du tajriidi qaawinta u saaxiibka ahaa ya'tii wuu imanayaa bifaclala faclala kii oo ku dul sugan ama lagu wasnayo ow facula facula kii oo lagu wasnayo wa maksuura caynin caynkiisa kii oo la kasrinayo ow calaa facala facala dusheeda isagoo ku dul sugnaaday beydkan u horeeyaa wuxuu ka hadlayaa ficilka maadi ee afarta qaybood ah afartiisii qaybood buu beydkani inagala hadlayaa waa afar qaybood oo ficilka maadi uu ka kooban yahay weeyi haddaba markaan doonayno inaan ficilkan maadi aynu ka hadalno ama si aynu sharaxno beydkan uu sheekhu kaga hadlay bal hadda ila eega sida macnihiisu uu noqonayo ama si aad u macnaynaysidba alficlu du tajriidi qodobka koobaad alficlu ka dhigo alficlu baa u horeynaya waa number waaxid numberka labaadna dutajriidi ka dhig marka aad macnaynayso alficlu baad bifaclalada u horeysa ka bilaabi maysid macnaha alficlu baa mubtadaa ood hadalka ka bilaabi dutajriidi baad ku xijisiini oo tilmaan iyo sifo u ah yatii baad ku xijisiini oo khabarkii ah yati waa qodobka saddexaad yatii maxaan odhanayaa alficlu dutajriidi yatii waa qodobkii saddexaad yatiidu bifaclalada uhoreysa ayaa qodobka afraad ah marka afraad baad ku dhawaaqi bifaclala ow facula waa qodobka shanaad shadriga hore kelmadu ku dhammaaday ow faculih waa qodobka shanaad wa maksuura caynin waa qodobka lixaad ow calaa facala waa qodobka toddobaad ee u dambeeya markaad doonaysa inaad macnayso tartiibkaa hadda aan kugu kala sameeyey u macnee bal eeg hadda alficlu ficilkii du tajriidi qaawinta u saaxiibka ahaa ficilkii buu ku yidhi ficilku waa ficilkee talow waa ficilkii uu ina soo yidhi wabacdu man yuxkim e, walficlu man yuxkim tasarufahu xagga hore markuu ina soo lahaa wabacdu falficlu man yuxkim tasarufahu falficludii weeyi falficludii halkaa uu inoogu soo sheegay ayuu hadda mar du tajriidi qaawinta u saaxiibka ahaa waa maadi markuu yahay haddaba tajriidkani waa maxay talow waxaa la idhaha tajriidna waa qaawin tajarudna waa qaawisan shaygu inuu iska qaawismo un tajarud baa la yidhaahdaa tajriidna in ficlu faacil inuu qof waxan ku sameeyo oo tajriid lagu sameeya waa qaawin haddaba ha odhanin du tajriidi qaawanaa ha odhan ficilkii waa khalad inaad tidhaa ficilkii qaawanaa qaawanidu tajarud bay noqonaysaa luga alcarabiya ereyga meesha inoogu qoranine tajarud maahe waa atajriid ereyga inoo qorani alficlu ficilkii du tajriidi qaawinta u saaxiibka ahaa oo maxaa laga qaawiyey xuruuftii ziyaadada ahayd ma garanaysiin een fana noqonaynin caynna noqonaynin laamna noqonaynin soo xuruuf siyaadihii ma jirin xuruuftii baa laga qaawiyey weeyaan macnaheegu alficlu ficilkii du tajriidi qaawinta u saaxiibka ahaa een siyaadada lahayn yatii wuu iman bifaclala kiyoo lagu wasinayo faclala haddaba faclaladaa waa afar xaraf isagoo ah afar xaraf buu noqon karaa waa mujaradka oo mujaradku marna waa saddex xaraf marna waa afar xaraf faclala waa afar xaraf xarafka koobaad waa fa ka ka afraadna waa maxay markuu mujarad yahay laam labaadun baa laga dhigi laam labaad faclala tusaalaheegu waa daxraja wuu rogrogey daxraja wuu rogrogey maxaan daxrajo odhanayaa awey daxrajo fadeedii daxrajo fadeedii me waa daalka awey caynkiina waa xada awey laamkii koobaad waa ra'da awey laamkii labaadna waa jiimka daxraja saasuu noqonaya alficlu ficilkii du tajriidi qaawinta u saaxiibka ahaa ya'tii wuu imanayaa ficilkaasi mawsuunan kii oo lagu wasnayo bifaclala kelmadda faclalaa ah kii oo lagu wasnayo faclaladaa jaar iyo majruurkaasi wuxuu ku tacalluqayaa kelmad xadfanoo xaalo ah oo mawsuunan ah ba'da yaree bifaclala ku jirtaana waa bimacnaa calaa calaa bay ba'daasi calaa faclala weeyaan calaa faclala faclala o facul ayaa lagu wasni facula facula waa saddex xaraf oo ka koobaad waa fa ka labaadna waa cayn ka saddexaadna waa laam laakiin caynkaa godan mar kaste facula haddaba culima marka aan doonayno waa karuma oo kale karuma karuma ah way karuma sharaf buu yeeshay hadda uu sharfiyey ma akramaba ah wuu sharfiyey karumana sharaf buu yeeshay karuma ah way waa kaafka awey ah caynkii waa ra'da awey ah laamkii waa miimka karuma karuma waa facule markaa shajuca ka waran shajuca shajuca shajuca waa wasankee waa calaa wasni facula awey ah shajuca fa'diime shiinka awey caynkeena shajuca waa jiimka awey laamkeena caynka weeyi ow calaa facula wa maksuura caynin caynkiisa kii la kasrinayo ayuu iman caynkaa kasrisan saddex xaraf oo caynku kasrisaya see loogu dhawaaqi fadiya laamkuna fadxisan yihiin faacila saw maaha facila halkuu inaga odhan lahaa ayuu beydku u qaban waayey markaasuu facila halkuu ka odhan lahaa maksuura caynin ka yidhi caynka un kasri buu ku ugu dhawaaq waa xamida wuu mahadiyey ama salima wuu badbaaday ama lazima wuu laazimay ama khafiya wuu qarsoomay ama shariba wuu cabay ama amina aamin buu noqday eg waa facila markaa ereyada aan ku dhawaaqay oo dhani o calaa facala ama facala dusheeda isagoo ah ayuu iman oo facalabu ku dul iman facala saddexdaba hala fadxiyo wey waa dahaba dahaba imika muuna facala ahayn dahaba waa wasankee waa facala dahaba dahaba wuu tegey ama akala wuu cunay ama akhada wuu qaatay ama nasara wuu u hiiliyey mayla socotiin hadda jelasa wuu fadhiistay wahaakada beydkaa imise wasan baa culima inoogu sheegan imise wasan baa beydkaa ku sheegan afar wasan baa beydkaa ku sheegan afartuba waa mujarad xabad waa rubaaci oo waa afar xaraf ta rubaacigii waa tee faclala saddexna waa hulaahi oo waa saddex saddex xaraf hulaahigu waa kuwe waa facula iyo facila iyo facala saddexdaasina waa mujarad baa loo yaqaan siyaada kuma jirto markaa ah. xabad baa laba laam wadata ta labada laam wadataa waa tee ta koobaadee faclala abaa ah laba laam wata wax laba faood wataa muu jiraa ma jiro wax laba cayn wataa muu jiraa may ma jiro wax laba laam watana waa xabad qura alficlu ficilkii du tajriidi qaawinta u saaxiibka ahaa ee ziyaadada laga qaawiyey ya'tii wuu imanayaa ficilkaasi bifaclala calaa faclala faclala dusheeda kiyoo lagu wasnayo ow facula ama facula dusheeda kiyoo lagu wasnayo wa maksuura caynin caynkiisa mid la kasrinayo isagoo ah ow calaa facala facala dusheeda isagoo lagu wasnayo afartaa ficilba waad iga haysiin oo afartuba waxa weeyaan mujarad baa la odhanaya afartuba waa mujarad haddaba culimo afartaa mujaradkaa ah, ma ilahaysiin bal ardayow bal waxaan samaynaynaa ardayga nacam magacaaga sheeg maxamedow bal faclala tusaale iga sii mawsuunisi mawsuun calaa wasni faclalaah ha faclala oo kale wasan tusaalehayga isii faclala wax afar xaraf oo faclala oo kale aan rabaa waa lala qaadan karaa ardayga waa lala mushaarakayn karaa faclala ya shukran daxraja waad keentay waa daxraja ama zalzala ama shashaa ama kabkaba ama waswasa ama qabqaba waa sax weey haye faclala waxaa kaloon doonayaa hal ardayoo ii tusa ama ii keena calaa wasni facula mid ah facula haye waa darufa sax hal ardayoo kalaan raba oo calaa wasni facilo ii keena tusaale ah tusaale calaa wasni facila waa farixa arday baan rabaa isna keena calaa wasni facala mid ah dahaba jazaakum allahu khayra waa sida afartiiba waa tusaalayseen culima haddaba soo halkaa ma hayno in afar afar wasan aynu halkaa ku hayno hal su-aala ayaan isweydiinaynaa waxa weeye ficilka waxaa loo qaybiyaa rubaaci iyo hulaahi halkan way noo caddahay afartaa inta rubaaciga iyo inta hulaahigaa yaa rubaaciya faclala yaa hulaaثiya facala facila facula saddexda kaleba waa hulaaثi soo caynkaa maaha waxaa loo qaybiyaa haddana muctal iyo صaxiix maad maqasheen muctal iyo صaxiix muctal iyo صaxiix baa culima ficiladan loo qaybiyaa faclalada rubaaciga abal hadda inaga saar faclalada rubaaciga inaga daa maxaa soo hadhay markaan faclalo meesha ka saaro faclalo markaan ka saaro maxaa soo hadhay saddexda hulaai oo muctala macnaheedu waxa weeye xarfu cille waawow iyo ya hadda hal maanta laga bilaabo ogaada naxwaha markaan joogno xarfu cilo wuxuu ahaa wow iyo ya iyo alif xarfu cilo xagga naxwaha muxuu ahaa saddex buu ahaan jiray saddexda xarfu cilla la odhan jiray laakiin kol haddaan sarfi marayno xarfu ciluhu waa laba uun xarfu ciluhu sarfiga marka la joogo waa imisa waa wow iyo ya qura alifkuna waa kiniinka yaree kelmadda bugta la siiyo labadaasi markay xanuun noqdeen alifkii iyo markay wowgii iyo yadii xanuun noqdeen ayaa la yidhi kelmadda hala daweeyo kiniinkeegiina alif buu noqday alifku maaha xarfu cille e waaba dawadii kolka xarfu cilluhu waa maxay baynu ihi sarfiga waa waaw iyo iyo yaa haddaba kelmaddani facala ihi imise imise xaraf bay wadataa saddex laba ku dhufo labada xarfu cille un saddexda facala ku dhufo ya sow lix maaha kolka hal xaraf hal meel oo qura ay ka bugto facala hal oo qura markay facala ka bugto lix qaybood weeyaan lixda say ku noqotay makuu sheega xarfu ciluum muxuu ahaa wow iyo yasaw maaha wowgoo quri saddex meelood buu degi wow fa degay tusaale bal hadda qor wowgu markuu facala fadeeda dego waa wajaba eeg wowgiioo fadii degay waa inaad heshaa haddana wowgiioo caynkii degay waa inaad heshaa haddana wowgii oo laamkii degay waa inaad heshaa eeg wowgu kelidii saddex meelood buu degi fa buu noqoni oo cayn buu noqoni oo laam buu noqoni wowgii oo fadii degay waa maxay tusaaluhu wajaba wowgii oo caynka degayna waa qaala wowgii oo caynka degay caynka facala waa qaala qaala qaala qaala wuxuu yidhi ama qaama wuu istaagay qaala waa facala wowgii baana caynka ka degay wowgiioo laamka degayna waa dacaa wowgiioo laamka degayna waa dacaa alif baaba muuqda meesha eh qaala sawka alif muuqda dacaa sawka alif muuqda waynu ka hadli doonaae aduu qor horta waxaynu rabnaa wowgii saddex qaybood baan hadda wowgii ka dhignay inuu wowgu halkee dega baynu nidhi inuu wowgu halkee dega baynu nidhi inuu wowgu fada dego wowgu inuu fada dego waa qodobkeenna koobaad wowgu inuu fada dego qodobka labaad inuu wowgu caynka dego qodobka saddexaad inuu wowgu laamka dego sow saddexdaa umaynaan qaybin culimo saddexdiiba haddaba ma iga haysiin horta ma iga haysiin saddexdiiba mise anuunbaa moodaya in layga hayo waad iga haysiin saddexdiiba yaduna haddaba saddexda meelood bay degi ya fa degtay yadii oo fa degtay qaataa tusaalaha waxaan usoo qaadanayaa yasara yasara waa waxayna degtay halkii fada yasara haddana waxaan u soo qaadanayaa markay yadu du caynka degtana baaca ayaan soo qaadanayaa baaca baaca waa ya cayn degtay sawka alifa baaca eg waa ya cayn bay degtay ya oo laamka degtayna waa hadaa hadaa hadaa facale keligeed imisuu noqday muctalkeegii culima markaad sidaa u eegtiin facala muctalkeegii imisa ayuu noqday facala muctalkeegii waa lix lix buu noqday ficilana mayna lixdaa u noqonaynin facilana mayna lixdaa u noqonaynin isku sideed iyo toban maadan iga hayn durtaba saddexdii ulaai facala waa lix baan idin idhi muctalkeegu waa lix waa markay hal meela ka bugto hadda hadday laba meelood ka bukooto laba meeloodoo isku xiga kamaynaan waa marka xarfu cilu halka fada galo muctalulfa waa goorma xarfu cilu markuu halkee fadhiyo iminka wajaba ma muctalulcaynba ma muctalulaamba ma muctalulfaba xarfu cilu halkuu galay wajaba wajaba xarfu cilu halkuu ku jiraa waa wowge yasarana xarfu cilu halkuu ku jiraa waa yade yasara xarfu cilu halkuu ku jiraa waa yade fada muctalulcayn waa markuu xarfu ciluhu uu isna halka caynka halka labaad markuu dego hadduu wow yahay facalo o wow ku bugta caynka kaga bugta maxaan soo qaadanay qaala maxaan soo qaadanay hadduu ya ku bukana baaca labadaba xarfu ciluhu hadda waa alif sida inoo muuqda eh alifku halkeeba ma halka koobaad ee fada mise waa halka saddexaad ee laamka mise waa halka labaad ee caynka alifku halku fadhiyaa halka labaad ee cayn ku fadhiyaa waa cayn buu ku bukaayo marna waa wow marna waa ya haddii xarfu ciluhu uu laamka dego waa booska saddexaad soo maha isagoo wow isagoo yaa wow markuu ahaa maxaan ku tusaalaynay daa la ya markuu maxaan ku tusaalaynay hada labaduba waa ya iyo wow haddaba culimo markuu fa'da ka buko waxaa la yidhaahdaa isma bedelo facaalanimadiisii way caddahay wajaba mayna facaalanimadii caddayn wajaba wax medmedowo facaalanimo ku jiraa mu jiraa yasara inay facaalo cad ka warrama saddex xarafoo saddexduba kor dhigan mayna ahayn sidii facaala ay ahaan jirtay wajaba iyo yasara waa dahab wey waynu fahnay laakiin markuu xarfuculuhu caynka dego isbedel baa yimid maxaan ku tusaalaynay xarfuculuhu caynka degan qaala iyo iyo baaca qaala maxay ku bugtaa baan idin idhi wow baacana maxay ku bugtaa ya oo sawka alif meesha jooga waxaad culima ogaatiin wowga iyo ya-da hadday xarako qaataan ilayn caynka facala sow kordhig ma wadan wowga qaala wuu kor dhignaa de buu ahaa awala ilan facala ayuu caynkaygu kor dhignaaye wowga qaala wuu kor dhignaa wowga iyo yadu hadday xarako qaataan fadxana ay ka horayso dee facala fadeediibaa fadxisan qaala marka liqaafkaa fadxisan awala alifka wowga iyo yadaaba alif baa loo akriyaa qaale asalkeegu qawala buu ahaa oo halkaa wow fadxisan baa ku jiray qaale asalkeegu muxuu ahaa qawala markaan idh facala cad oo waxaa la yidhaha alif aragto alifkaasi ama ya buu ka yimid ama wow buu ka yimid alifku waa markuuna xaraf ku jirin magaca jamiyana una ku jirin hadduu alifku una xaraf ku jirin ama magaca jamiya una ku jirin ama waa wow alifku ama waa ya labada wax ka dhexeeya maaha hadda qaala waa wow baan idin idhi baacana waa ya baan idin idhi maxaan ku kala gartaa masderka masderka ma la yidhaha qawl qawl iminka maxaa ku xiga markaan qawl leeyahay maxaa qaafkii ku xiga wow dee alifkii inuu wow ahaa maadan arkayn baaca iibka laftiisa bal ku dhawaaq ambadaa eegna xarafka ku xigeen baaca maxaa la yidhaha iibka bayc ba'di maxaa ku xiga ya de maalan alifkii qaalana wow buu ka yimid oo wow buu ahaa baacana ya buu ahaa si kale haddaanu dhigo mudaaricaabad ku kala garan kartaaba qaala bal mudaariceeyo qaafka xarafka ku xigaa wuxuu noqdo eeg qaala maxaan odhanayaa qaala yaquulu ar maxaa qaafkii ku xiga waaw bal hadda baacana mudaariceeyo xarafka ba'da ku xigaa wuxuu noqda eeg yabiicu ar maydaan arkayni inuu midna wow yahay midna ya yahay horta ma madow ma shaki baa ku jira qaala asalkeegu haddaba qawala buu ahaa qawala laba arimood oo qarsoon baan halkaa ku dhawaaqay oo mid kastiba daliil iga baahan laba arrimood oo qarsoon ayaan ardaya halkaa ku dhawaaqay carabi qaala ayay yidhaahdeenoo qaaf iyo alif iyo laan bay sheegeene halkii alifkumaan laazim qaale alifkaasi waa waa wow daliil baa layga rabaa alifkani inuu wow yahay waa qodobka koobaad daliilkii maxaan ku idhi toddoba daliil baa loo hayaayo xabad kamida qaado masderkoo qura qaado qaale inuu alifkaasi wow yahay masderkaa caddeeyey oo maxuu noqday qawl buu noqday ama mudaaricaa caddeeyey dheh ama xarakadaa caddaysayba dheh kolka qaala waa xarakada caddaysay waxaan uga jeedaa marka damiir rafc almutaxarik lala xidhiidhiyo qaalana qultu bay noqotay qaafkaa la godaayo godaalkaasi damihii buu daliilu yahay baacana bictu bay noqotaa ba'dan la kasriya kasrahaas yadii bay daliilu tahay baaca bictu qaala qultu eg xarakadanin xarakadan xarafka koobaad fuulaysaa kolba xarafkii meeshan ku xigay xarafkii meeshan ku jiray buu daliil u noqonaya culima haddama ila socotiin qaale alifkaasi wow buu ahaa aynu nidhi daliilkii ma sheegnay ar maxaad ku garatay inuu alifkaasi wow ahaa masderka qowl ah baacana alifkaasi muxuu ahaa baynu nidhi baaca alifkaasi muxuu ahaa ya maxaa daliilu ah inuu ya yahay aynu ku garanaa masderka maxay ah yabiicu waa mudaaric maaha masder masderka maxay ah bayc ama mudaarica yabiicu ah mayla socotiin hadda culimo waxaa kaloo laynaga rabaa haddaba niyow qaalo markuu alifkani wow noqday wowgaasi saddex xara ku qaadan karaa haddaan godaal siiyo qaala faculayn noqoni qaala bal hadda wowga goda qawla ficilo buu noqon qaala haddaan kasro siiyo wowgana ficilo buu noqon qaala bal wowga kasri qawila qawila ficilo buu noqday qaala wowga halkaa ku jira haddii aan fadxa siiyana facala buu noqon bal ku dhawaaq qawla horta garanay alif inuu yahay alifkaasi inuu wow yahay garanay shakimo idinka hayaa alifkaasi inuu wow yahay shakimo idinka hayaa hadda sow daliilkii ma haysiin waxaa laynaga rabaa alifka waa la kordhaba wowga waa la kordhigaya wowgaasi fatxun buu sitaa waa qawalo un wowgaasi muxuu sitaa baynu nidhi fatxo qura ayuu sitaa waa qawala maxaan diidanahay inuu qaato wowgaasi kordhig iyo hoos dhig iyo iyo gadaal ma qaadan karo yaa caddeeyey taana daliil baa laynaga rabaa inuu wowgani kordhiguun sito qawalo uun uu yahay oo qawilana uuna ahayn qawulana uuna ahayn yaa caddeeyey waa su-aasha laynaga rabo waxaa caddeeyey wowgaasi inuu kordhig qura sito oo hoos dhig iyo godaal uuna lahay waxaa caddeeyey didka didka didka inamaa yucrafu shayu bididihi caafimaadka maxaa lagu gartaa xanuunkaa lagu gartaa dhalinyarnimada maxaa lagu gartaa qiimaheega gabowgaa lagu gartaa amnigiiyo nabadgelyada maxaa lagu gartaa colaadaa lagu gartaa soo saa ma aha cadceediyo kulaylka maxaa lagu gartaa hadhka maxaa lagu gartaa kulaylkaa lagu gartaa waxaad hadaba ogaataa eeg inamaa yucrafu shayu bididi qaala maxaynu nidhi macnaheegu waa maay qaala uu yidhi saw maha aamuska bal ku dhawaaqa aynu wasankiisa eegne aamuska bal ku dhawaaqa sakata waa wasankee sakata sakita maaha hadda sakutana ma waa sakata carabi sakata qurhay ugu dhawaaqeen war sakata muna facala cad ahayn ka labaad muna fadxa sidanin dee qaalana wuu yidhi wey way iska soo horjeedaane fadxaisi qawalo ka dhig eeg hadda kaafa haddaad imika arki lahayd khaafa ficilo buu noqon lahaa ilan dadkiibaa amine ah aamina khaafa wuu baqay yaa kasoo horjeeda aamina aamin buu noqday aamine muna ka labaad ee caynkii kasra sidanin dee khaafa waa ficilo haddaba iyada khawifadhe khawifa khawifadhe daala imika u dheeraaday saw maaha daaladaasi waa facula waayo waa wowno dee dawiil baabaad arkaysaa dawiil inuu wowgii soo baxayo khaafana khawf baa kutusaya inuu wow yahay meeshani sow daliilka wowga ma arkaysid daala haddaba wowgu wuu godan yaho waa dawuula maxaan ku gartay yaa kasoo horjeeda daala dhererka asura war qasura xarafka labaad muxuu sitaa qasura godaal muna faculahayn qasura waa facula dee daalana facula ka dhigo dawulo dheh kaafa khawifa dheh ilan waa aaminaa kasoo horjeede qaala qawala dheh ilan sakataa kasoo horjeede inamaa yucrafu shayu bididi culimo muctalulcaynki ma ka baxnaa qaale asalkeegu muxuu ahaa qaale asalkeegu muxuu ahaa qawala qaacidaad tidhaahda qaacido yaroo sarfiyaad tidhaahda taxaraka xarfu اlcila wanfataxa maa qablahu quribat اlcilaةu alifan qaacidadaas maxay tidhahdaa taxaraka xarfu اlcila wanfataxa maa qablahu qulibat اlcilaةu alifan xarfu cila xarakoobay kii ka horreeyeyna kordhow buu qaatay dee xarfu cilaha alifa laga dhigo taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablahu qulibat اlcilaةu alifan fasaara maxaynu idhahnaa markaa fasaara qaala muctalulaamkii baa ii dhiman markaa culima muctalulaamkii io eeg hadda muctalulaamku hadduu facilo yahay ama faculo yahay ama facalo yahay waa la kala garanayaao caynka ayaa de ayaa ayay xarakadiisii muuqataa hadda dacaa dacaa mxuu waa facalo saw maaha halkuu ka bukaa mafada mise caynka mise laamka halkuu ka bukaa laamkuu ka bukaa muxuu ku bukaa mawow mise ya ardacaa ma wow buu ku bukaa mise ya buu ku bukaa wow buu ku bukaa dacaa hadda alif baa muuqda laakiin waa wow inuu alifkaasi wow yahay maxaan ku gartay bal masderku u sheeg lahu dacwat lxaqi dacw dacw war wowgan maad arkay dacw masderku muuna cadaynin inu meesha wow yaallo dacw haddaad doonto dacaa bal mudaaricee uun dacaa mudaaricu bedel markaasaad arki doontaay xarafka u dambeeyo dacaa muxuu noqday markaan mudaaric ka dhigo yadcuu hadaana muxuu ku bukay hadaa hadaa saw facala maaha ma fadu ka bukaa ma caynku ka bukaa ma laamku ka bukaa or hadda halku ka bukaa culimo hadda halku ka bukaa laamku ka bukaa saasaa ma laamku ka bukaa hal arday oo ii sheegaan doonaya sheekh maxaad ku garatay haddaa inuu laamka ka buko haddaa inuu laamka ka buko daliil baan kaa rabaa sheekh haddaa haddaa anuu waxban qabaaba fadu ka bukaaba ka waran haddaan idha haddaa fadu ka bukaa sax maadi diiday maxaad ku garatay inuu haddii laamka ka buko haddii master laga dhigo may war haddii halku ka bukaa ma faba ma caynba ma laamba tartiibkii xuruufta eeg halku xarfuciluu kaga jira eeg haddaa eeg aawey fadu xarafkeebay ahaan jirtay horta fadu xarafkeebay ahaan jirtay koobaad labaad saddexaad keebaa fa ahaa dee haddaa koobaadkeegi ma xarfucila mina ha ahayn haddaad xarafka koobaad ma buko waa ha waa haduna waa saxiix xarfuciluu waa yaya weeyaan alifkuna calaamad buu noqdaa marar badan halku xarfuciluu ku jiro ayaa sheegaysa kolba halka bugta haddaa halka xarfuciluu ku jira ma koobaad baa koobaad fa buu ahaaye may ma labaad ba labaadna cayn buu ahaa waa halkee halku xarfuciluu ku jira haddaa ishee waa halkee halka xarfuciluu ku jira waa ka saddexaad soo maaha ka saddexaadna laam buu ahaan jiray hadaa hadda fa kama bugto caynna kama bugto laam bay ka bugtaa maxaan ku gartay inay laam ka bugto xarfucilaa dee halka booskii saddexaad ku jira xarfucilu halkuu ku jiraa baynu nihi booska saddexaad buu xarfuciluhu ku jiraa booska koobaad hadduu ku jiri lahaa fa buu ka bukaa baan odhan lahayn ka labaad hadduu ku jiri lahaana cayn buu ka bukaa baan odhan lahayn ka saddexaad buu hadda ku jiraayo ka saddexaadna waa laamo laam buu ka bukaa baan odhanayna haddaa maxay ku bugtaa baynu nihi laam bay ka bu halkay ka bugtaa waa laam waxay ku bugtaana waa maxay haddaa haddaa maxay ku bogtaa ya bay ku bogtaa haddaa ya bay ku bogtaa haddaa maxaan ku garta inay ya ku bogto masderka bal haddaa ah, sheega masderkeega hadiyun dacaana wow bay ku bogtay bal masderka sheega dacaa dacwatun dacwatunna wowgii baa soo caddaanaya haddaadiina hadiyun yadii baa soo caddaanaysa haddaad doonto bal mudaariceeba haddaa haddaa maxaan idhaha mudaariceega yahdii dacaana maxaan idhaha mudaariceega yadcuu wahaakada culima mina iska waadix ahayn waa iska absad shay weeyaan runtii wax adag maaha haddaba haddaa asalkeegu hadaya buu ahaa hadaya si ay facala igu noqoto hadaya qaacidadii qalbigaa ku dhacday qaacidada qalbiga maxay ahayd taxaraka xarfu اlcila wanfataxa maa qablahu qulibat اlcilaةu alifan war maxaynu nidhahnaa taxaraka xarfu اlcila wanfataxa maa qablahu qulibat اlcilaةu alifan facalo lixdeedii baynu ka baxnay sheekh xuseen bal hadday siiro taag layskuma naxayo sheekhe waxaan samayn doonaa ha lixda facalo noo tiri ha li muctalkeegu waa lix baynu nidhi markay hal hal meel oo qura ka bugto wax dooni magacyadoodaan rabaa halkaa markay ka bugto waa tusaalehaygi wakaa okay raggaa ku cusub baa la doonayaa waa sax saw ficilku facala maaha imise xaraf buu leeyahay ha facala waa imise xaraf okay xuruuftay ku bukootaana waa imisa wow iyo ya bes dee saddexdaa un wowga mari haddana saddexdaa un ya-da mari ilin lixdiiba wow kugaasay may facilada ha gaadhin facala qura markay tahay facalo oo wow ku bugto oo fa'da ka bugta acala oo wow ku bugta xarafka fadu uu wow yahay xarafka koobaadoo facalo wow ah unbaan kaa rabaa wow ah ha facaloo wow ku bugta weeyaan markaa oo fada kaga bugta maxaynu ku tusaalaynay eg wajaba wacada wahaba wadara wakafa eegada wasaba eg wasala mayla socotiin facalo oo xarafka fada ka bugta oo wow ku bugta waa maxay tusaalaheegu wajaba maa sha allah iyadu hadal male iclaalba male wayba caddahayba halkaa inoo dhig waa muctalulfaai bilwaawi maxay noqotay mutalulfaai muctalulfaai bilwaawi bay noqotay o haye facalo fada ka bugta oo maxay ku bugta haddana eh, may fada iska dhaaf facalo caynka ka bugta oo wow ku bugta caynkay ka bugtaa wowna way ku bugtaa tusaalihii maxaynu eeg waxa weeye waa saddex xaraf un baad sheegaysaa saddex xaraf oo ka dhexdu alif buu noqonaya dee alif buu akhrismaya waa qaala qaalo asalkeegii qaala haddaba laba caddayn baa lagaa rabaa alifkani inuu wow yahay inaad caddayso alifka qaale ku jiraa ma wowba mise ma aha wow daliilkii baa lagaa rabaa maxaad ku garatay waa qawlun ha masderkii waa qawl asalkii baa qawlaa sax yaquulu okay wowgaasi ma fatxu sitaa mise damu sitaa mise kasru sitaa ma qawalaan idhaa asalka mise qawila mise qawula asalka maxaan idhaa wowgaa maan fadxiyaa ha qasab waa facale waa inaad fadxisaa daliilkii baan kaa rabaa iyadana ha inamaa yucrafu shayu bididi qaale maxaa kasoo hor jeeda undhe sakataa facale ahayd oo xarafka caynku fadxisnaa dee qaalana caynka io fadxiyo qawalo ka dhig hay halkaa labaan hadda maraysa facaloo fada ka bugta oo wow ku bugta waad ii sheegto waa wajaba oo wow ku bugtana waad ii sheegto waa qaala iyadoo laamka ka bugta oo ku bugta ii keen maxaa tidhi facala maxaad ku garatay alifkaasi inuu wow ahaa daca inuu xarafkan u dambeeya wow yahay daliilkaan kaa rabaa daadaas inay wow ka bogto aliku inuu wow ahaa oo una y ahayn aar mudacaye ah aar mudacaw ah maxaa ku kala rajaxaa masderkii inoo hel masderkii muxuu noqday wakaafiriin ama mudaarica baden yadcuu saddex baad hadda ii sheegtay saddexdaasiba wow bay ku bukeen saddexdaas saddexdoodii oo ya ku bukun baad haddana dib ugu noqon hadday fada ka bugtay ya ku bugto waa yasara halkaa idhig iyadu waa iska caddahaye hadday caynka ka bugto oo ya ay ku bugto waa baaca alifkani aagag baaca alifkan halka caynka degeni ya buu ka yimid daliilka marka lagu weydiiyana dee masderka un dheh bayc ama mudaaricaba dheh yabiic may la socotaa hadda fatxu sitaa haye qaacidada ku dhacday maxaa la yidhaha bayaca qalbi yadaa unba alif laga dhigaya taxaraka xarfucille wanfataxa maa qablo qulibat ilcilatu alifan haye haddii u laamka ka buku ya ku bukana hadaa alifkaasi armuha dawo aha oo wow uu ahaa haye masderkii baa daliilay bal masderka hala raadiyo muxuu noqday masderkii hadyun wataa yadii cadid maasha allah ama mudaaricaba yahdi iska fadhiisa sheekh xuseen lixdii facala miyaadan keenin war arday miyaa idin dhibaysaa lixda facali baxaan idin idhi waa facalo halkee ka bugta fada ka bugta maxay ku bugtaa wow bay ku bugtaa facalo caynka ka bugta maxay ku bugtaa wow bay ku bugtaa facalo laamka ka bugta maxay ku bugtaa wow bay ku bugtaa saddexdaasiba waa wow saddexdoodiioo ya facaloo fada ka bugta oo maxay ku bugta ya facaloo caynka ka bugta oo maxay ku bugta ya facalo laamka ka bugta oo maxay ku bugta ya saddexdaasina waa iyadoo ya ku bugta li miyaadan facalo iga haynin lixdaaba waa meel qura markay ka bugto meel qura facalo ka warrama hadday laba meelood ka bukooto laba meelood laba meelood hadday ka bukooto marka la baadayo waxaa la arkay caynki iyo laamka way ka bukootaa halkay ka bukootaa facala caynka iyo laamka lafiif maqruuna baa la yidhaha lafiif maqruuna lafiif maqruun caynka iyo halkay ka buko iyo ka hadday ka bukooto cayn iyo laam hadday ka bukooto lafiif maqruuna cayn iyo laam waa rawaa oo kale rawaa rawaa ama nawaa nawaa wuu niyooday nawaa nawaa xaraf waa saddex xaraf ayaa saxiixa fadoo qura unbaa saxiixa nawaa fadoo qura ayaa saxiixa waa nawaya buu asalku ahaa nawaya caynkii wow buu noqday laamkiina ya buu noqday nawaa nawaa fadoo qura ayaa saxiixa caynkiina waa muctal laamkiina waa muctal nawaa waxaa kaloo la arkay inay fada ka bukooto laamkana ka bukooto mar qura fada iyo laamka fadu waa wow uun haddaad aragto labadaa iyadoo ka bugta fadu waa wow uun laamkuna waa ya-uun maxaynu nidhi hadday labadaa ka bukooto fadu waa maxay fadu waa wow uun laamkuna laamkuna waa ya wax kalay tahayba ma jiro tusaaluhuna waca wacaa wuu weeleeyey wacaa wacaa markaan leenahay wacaa wuu weeleeyey wadaa hore ma haysaa wadaa hore waa fadii bay ka bugtaa iyo wow bay ku bugtaa alifkan u dambeeyaana waa iyo ode mudaarica yaci ah ama wayi wayun masderkiiba wayun ah wayun lafiif mafruuqada markaana la yidhaahdaa labadaa iigu geeye lixdii facala muctalka facala waa imisa war culima muctalka facala bal sheega sideed qaybood oo muctalka facala ayaynu hadda halkaa ku dhignay dee ficilana sideeddaa un iga dhiga ficilo lafteedu sideeddaa un bay noqon bal ma tusaaleeyaa iyadana ficilo sideedeeda ficilo sideedeeda bal hadda eega iyadoo muctalulfa oo wow ku bugtaa waa weeye wejila wejila wejila w u baqay wejila waa ficila wowna way ku bugtaa wejila waa jila wow iyo jim iyo lam wejila wuu baay inaa minkum wajiluuna saw quraanka kuma inaan arag wejila wuu baay waa o waxaa kalood eegtaa culimo ficilo caynka ka bugta oo wow ku bugta waa kaafa kaafa wuu baay kaafa kaafa xarafkay ka bugtaa horta ma faba ma caynba ma laamba xarafkay ka bugtaa waa maxay fa iyo cayn iyo laam cabdishakuur ma caynba maxaad ku garanaysaa inuu cayn yahay may xarafka ay ka bugtaa ma fada caynka ma laamka xarfucilu halkuu degan yihin baad sheegaysaa boosku degan yahay waa ka labaad ka buu ahaan jiray waayo ka koobaad hadduu noqon lahaa fa ka bukaa baan lahayn saddexaad hadduu alifku deganaan lahaana laam buu ka bukaa baan odhan lahayn labaadba hadduu dego waa cayn buu ka bukaa kaafa kaafa halkee buu ka bukaa cayn wow buuna ku bukaa waana facila kaafa waa facila facila cad weeyaan shaki male inay khaafa facilo tahay asalka khaafa yaa sheegaya icilaad ku sarjaraysaa wowgaasi ka sulusitay maxaan ku gartay inuu khaafa e, alifkaasi wow yahay masderka khawf ah maxaan ku gartay wowgaasi inuu kasro sitay khaafa didka amiinea amiine ayaa kasoo horjeeda ila shayga didkaa lagu gartaa baynu soo nidhiyeen muna iska waadix ahayn mise anaa mooday culimo ya war waa waadix weeye akhi wax adag ha moodin iska basiid ficili hadday laamka ka bugto oo wow ay ku bugto ficiloo laamka ka bugto oo wow ku bugto waa radiya radiya radiya waa ficile laam bay ka bugtaa wowna way ku bugtaa radiya radiya waa maxay baynu waa ficila halkee bay ka bugtaa radiya markaa laam maxayna ku bugtaa wow bay ku bugtaa oo radiya sawka ay ugu dambayso asalku wuxuu ahaa radiwa radi wow ahaan jirayo wowga markuu kasra ka horeeyo yabaa loo akriyaa wowgan kasra ka hormaray yabaa loo akriyey radiya waxaa lagu ogaaday inay yadaasi ay wow ahaan jirtay masderka radiya yadaasi waa wow waayo aayad quraan uu ilaahay ku yidhi waridwaanun min allaahi akbaru ridwan waa masder ridwan wowgani xaguu ka yimid dee waa yadii ridwan ridyaan lama odhan ridyaan ma waa ridwan waridwaanu min allaahi akbar ficilo oo laamka ka bugta oo wow ku bugtaa waa maxay tusaaluhu radiya saddexdii jeerba ma sheegay ficili ay wowga ku bugtay hadday fa'da ka bugto oo wow ay ku bugto waa maxay tusaaluhu wejila hadday caynka ka bugto ay ku bugtana waa maxay tusaaluhu khaafa khaafa hadday laamka ka bugto oo wow ay ku bugtana waa maxay tusaaluhu radiya saddexdiiba waynu sheegnay waxaa intaa inoo dheer ficila oo haddaba ya ku bugta oo saddexdiiya ficilo oo ya ku bugto laakiin fada ka bugta maxaan idhahdaa fada ya isa ya isa wuu quustay ya isa ya isa ya isa waa ficila faday ka bugtaa yana way ku bugtaa ya isa ya isa ka waran ya isa ya isa mayna ficilo ahayn ya isa halkay ka bugtaa miyayna fada ahayn xaraf bay ku bugtaa miyuuna ya ahayn ya isa ya isa wuu quustay haday facilo noqoto caynka ay ka bukooto caynkana ooye ay ku bukooto waa haada ama naala naala wuu gaadhay naala ereyga naalaa ah waa facila caynkay ka bugtaa yabay ku bugtaayoo nayl baynu ognahay nayl awar nayl awar nayl awar nayl awar nayl nayl waa maxay macnihiisu waa gaadhista weeyi af carabigana waa wanka yare markaa dhashayba soomaaligana waa wanka yare markaa dhashay baa nayl la yidhah nayl nayl so wanka yar maaha ee markaa u dhashay xamal ba af carabiga la yidhah amal xamal baa la yidhaha fahal tarxamu alxamal almustadaam diaab lfala wa usuud shara waa ka gabayaagu leh alxamal almustadaam xamal waa nayl waa wan yaroo markaa u dhashay baraarka ayaa la yidhahdaa haddaba ila soco naala waa facila caynkay ka bugtaa yabay ku bugtaa naala waa facila caynkay ka bugtaa yana way ku bugtaa nayila buu asalku ahaa nayila ficiloo laamka ka bugta oo ya ku bugta ka waran ficiloo laamka ka bugta oo ya ku bugta ka waran ya waa khafiya ama laqiya laqiya laqiya wuu la kulmay laqiya ama khafiya khafiya wuu qarsoomay khafiya kafiya waxaan ku ogaaday inay faciilo tahay laamka inay ka bugto ya ku bugto masderkan maad arkay khufyatun asagta yadiiba muuqata khufyatun khufyatun basiid culimo lix qaybood oo ficilo ama tusaaleeyey horta lix qaybood oo ficilo ama tusaaleeyey ficili hadday fada ka bugtay wow ku bugto waa maxay tusaaluhu wejila hadday caynka ka bugtay wow ku bugto waa maxay tusaaluhu khaafa asalkeegu muxuu ahaa khawifa buu ahaa khawifa kolkaa qaacidada ku dhacdayna waa qalbigii un taxaraka xarfucila wanfataxa maa qablahu qulibat ilcilatu alifan hadday ficililaamka ka bugtay wow ku bugta waa maxay tusaaluhu radiya yadaasi waaba ye sideebu wow u noqday masderkaa lagu garanayaa wa ridwaanu min allahi radiwa buu ahaa hadday ficili fada ka bugtay ya ku bugta waa maxay tusaaluhu yaisa hadday caynka ka bugtay ya ku bugtana waa maxay tusaaluhu naala naala asalkeegu muxuu ahaa naala asalkeegu muxuu ahaa nayalaha odhan nayala waa facala nayil hadday ficililaamka ka bugto iya ku bugta waa maxay tusaaluhu khafiya lix baad iga haysaa laba lafiifun baa iga dhiman si sideedii ay igu buuxsanto laba lafiif labada lafiif maxay kala ahaayeen facala saan soo dhiganay lafiif waa wax la duuduubay laba meelood shaygu markuu ka buko ayaa la yidhaha waa lafiif laba xaraf laba xaraf fa'da iyo laamka ama caynka iyo laamka cayn iyo laam hadduu ka wada bukoodo waa maxay isagoo ficilo ah cayn iyo laam qawiya qawiy bal qawiye eega sa u ficile maaha labada xaraf bay ka bugta ee qiyaasta hadda laba xaraf bay ka bugtaa qawiya cabdishakuur cabdishakuur me qawiya labaday ka bugta ma arkaysaa sow midi fadii maaha ha ma aha sidii u jawaabay ma arkaysaa waad garatay ma aha fadii waayo qawiye fadi waa qaafka qaafku ma isagaa bukaba labaday ka bugta sow hadda ma muuqato waa halkee iyo halkee waa cayn iyo iyo lam cayn iyo lam labadaasay ka bugtaa cayn iyo lam laakin fa kama bugto qawiya caynka wowbay ku bugtaa laamka dambena yabaa hadda muuqata inay ku bugto laakiin markay qolada khubarada ee kelmadaha taqaanaa waxay caddeeyeen yadaa lafteedu inay wow unahayd qawiwe buu asalku ahaa qawiwa laba wow bay ku bugtaa waayo masderkaa lagu gartay quwatun ah labadan wow ee laysku shiday quwatun malaakin laba wow in laysku shiday laba wow haddii laysku shiday waxaa la ogaaday xataa yadii dambe inay wow ahayd qawiwa waa lafiifa almaqruun cayn iyo laam bay ka bugtaa labadaba wow bay ku bugtaa laamkiibaa ya loo akriyey litaqadumi kasri calayha hadday ka bukooto ficile ka warrama fada hore iyo laamka dambe fada hore iyo laamka dambe hadday ficili ka bukooto ka warrama culimo halkee hadday ka bukooto inuu nidhi fada hore iyo laamka dambe tusaalu waa maxay markay fada iyo laamka ka bukoonayso waa maxay oo kale sax wacaa weliya wuu taweliyey xilkiibuu qabtay weliya weliya weliya xilkiibuu qabtay oo wuu tawaliyey weliya weliya mayla socotiin arday hadde weliya weliya halkay ka bugtaa fada way ka bugtaa oo wowga hore fa noqday laamkana way ka bugtaa oo laamka dambena ya buu noqday weliya caynka un baa fayow soo saa maaha sideed ma iga haysiin ayaa soo hadhay ee maxay noqoni talow facula imisay noqoni iyadu labada lafiif bayna lahayn oo li bay noqonaysaa lida kale faculo fada ka bugto oo wow ku bugtaa waa wadua wadua wuu dhalaalay wadua wadua ama waducaba waduca wuu liitaa waduca waduca wow iyo daad iyo cayn waduca waduca wuu liitaa waa facula fa bay ka bugtaa wowna way ku bugtaa waduca mayla socotaa hadda wadu alkeebay ka bogtaa baynu nihi wadu fabay ka bogtaa maxay ku bogtaa wow bay ku bogtaa hadday facula caynka ka bogtooy wow ku bogto waa daal daal faculo oo cayn ka bogta oo wow ku bogta waa daal daala waa facula caynkay ka bogtaa caynku waa xarafka labaad daala muna xarafka labaad ka bukin daala muxuu ku bukaana laamka ka bukoode muxuu ku bukaa daala wow yaa caddeeyey alifkani inuu wow yahay eeg ismiga faacilba eeg ama misterka dawl ah ama ismiga faacila dawiil ah dawiil dawiil iyo dawl iyo duulba eeg duul duul maadaanka wowgu inuu kalabaad durtaba noqday duul dawiil daala uu dheeraaday wey alif alifkaasi wow buu ka yimid wowguna damuu sito waa dawulo asalku dawula maxaan ku gartay dee qasura kasoo horjeeda faculo culima laamka ka bugto oo wow ku bugtaan rabnaa laamkay ka bugtaa saruwa boqor buu noqday ama sayid buu noqday saruwa saruwa saruwa boqor buu noqday ama sayid buu noqday saruwa waa siin iyo ra iyo wow saruwa saruwa saruwa waa siin saruwa siin iyo ra iyo wow saruwa saruwa saruwa siin iyo ra iyo wow saruwa halkey bay ka bugtaa baynu ni saruwa markaan doonayno saruwa halkey ka bugtaa laamka maxay ku bugtaa wow saddexdii faculi ay wowga ku bukoonaysay miyaynaan sheegin hadday fada ka bugto maxaynu ku tusaalaynay wada hadday caynka ka bugto maxaan ku tusaalaynay caynka markay ka bugto daala hadday laamka ka bugto wow ku bugto maxaan ku tusaalaynay sarwa saddexdaas saddexdoodii oo ya laynaga rabaa faculo oo yada ka fada ka bugta oo ya ku bugta waxa wey yaquda oo kale in kastoo laysku qabtay qolana yaqida bay yidhaahdeen yaquda oo kale yaquda yaquda ha yaquda ama yamunaba yamuna ayaa kaaga saxan ba doonto yamuna sax wey yaquda ama yamuna kaa doonto ka dhig ma tidhi yaquda ama yamuna ma tidhi waa facule halkay ka bugtaa may faday ka bugtaa maxay ku bugtaa xanuunka hayaa waa maxay yadaa xanuunka hayaa waa ya iyadoo caynka ka bugta mataqaana af carabiga waa laga waayeyba xabad quraa laga helay haa haa wo qurux badnaaday haa waa ha u alif ku taagan yahay hamso hayu-a buu asalku ahaa hayua hayua hayua hayua qura laga hela hayua hayua oo qura ayaa la yidhi xabadaasaa laga haya wax kaleo laga hayaa ma jirto hayua waa hayua iyadiioo laamka ka bugto oo ya ku bugta ayaa loo baahan yahay nahuw ayaa la arkay nahuw nahuwa caqli buu yeeshay uu caqliyaystay nahuwa caqli buu yeeshay nahuwa nahuw markaynu nidhaahno maxaynu odhanaynaa nahuwa wuu caqliyaystay nahuwa inaad ila socotiin baan u umalaynayaa nahuwa nahuwa nahuw ka warram hadaba nahuw imika xarafay ka bogtaa nahuwa fada may ka bogtaa aawey dee fadii bal arka waa nuunka nuunka kama bogto haddaa nahuwa caynka ma ka bogtaa kama bogto waayo caynkii me or caynkii me nahuwa markaynu nidhaa waa haada nahuwa halkay ka bogtaa haddaba laamkay ka bogtaa maxay ku bogtaa waarya ku bogtaa nahuwe ya baan ku tusaalay saddexdii yadaynu maraynaye nahuwe tusaalayaashan socday mina ya ahayn hadda ymuna ka soo bilow oo kusoo xijisi oo nahuwa nahuwa sida muuqataa waa wow sow maaha radiyay kasoo horjeedaa radiya waa muqdiya buu ahaa maxaan ka dhigi jirnay radiya wow nahuwana asalku waa ya damadan ka horaysa darteed nahuya buu asalku ahaa nahuya waayo masderkaa lagu gartay nuhyatun la yidhah nuhyatun masderkeega maxaa la yidhahdaa caqliga garaadka nuhyatun baa la yidhah nuhyatun eeg facula lixdaasay leedahay male culima markaa labadii labadii lafiif male lafiif almafruuq iyo lafiif almaqruun ma leh macnaha beydka aynu u soo noqono laba meelood oo min sideedii eeg facala sideed bay yeelatay ficilana sideed bay yeelatay sow lix iyo toban ma aha faculana lix bay yeelatay waa imisa labiyo labaatan sow ma aha arimise culima noqotay muctalka hulaaثigu waa labiyo labaatanka ah ficil hulaaثiya oo muctala facala iyo facile iyo facula saddexdaa muctal marka laisku geeyo isku imisa isku labiyo labaatan alficlu ficilkii waynu macnaynaynaa culimo alficlu ficilkii du tajriidi qaawinta u saaxiibka ahaa ya'tii wuu imanayaa ficilkaasi bifaclala faclala kioo lagu wasnayo ayuu imanayaa ow facula facula kiyoo lagu wasnayo ayuu imanayaa wa maksuura caynin caynkiisa kiyoo la kasrinayo ayuu imanayaa ow calaa facala facala dusheeda isagoo lagu wasnayo ayuu imanayaa aynu icraabno alficlu waa mubtade duuduna waa eh, sifu ama nacti waana mudaaf atajriidina waa mudaafun ilayhi yatii waa ficil mudaaric faacilkiisu waa huwa oo ficilku u noqonaya jumlada yatii ee ficil iyo faacilo ayaa khabar u ah alficlu dii hore bifaclala jaar iyo majruurku xaaluu ku tacaluqayaa mawsuunana ow faculaduna way ku cadfan tahay bifaclalada wa maksuura caynintuna sideedaba xaalay ta xaalanimaa la ecraabay ow calaa facaladuna jaar iyo majruurka horey ku cadfan tahay kolkaa beydkeennii intaa ayuu inoo noqday beyd labaad ku dari mayno culimo wa shukran jaziila halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanah wa tacala aclam